an natfi shay birada tifawsha lasku reebo min alixyati gerkesha lakutifa warasi wa min arasi madagesha lakutifa wakayrihi ma kayri lixyati warasi lixyadi ras keyrkood lakutifa waan natfi lmradi baabanayi reeboyen baabay an natfi lmradi giraawihi tifawkiisa la reebiyen baabay shacra lixyatihi gershaytintisna tifaa cinda awali duluci duluci shacri shacriga dhalashadiisa agdeedana tifaa baabnahyi hada kan baabnahyi reebo yembaabay an nasa fi shaybi ridi tifaw she la reeb yembaabay min alexyati gerkeshani ridilku tifaw sheebkaas oo min alexyati gersh gerkeshe ku aati warasi o min arasi madageshe ku aati wagayrihima wa min gayrihima gayri lexyati warasi lexyadi rasa eyrkooda tin ku ahaati ira ku ahaati tifawkeeda la reeb yembaabay wa an nasa fi lamradi baabnahyi reebo yembaabay an nasa fi lamradi gerlaawihi tifaw shay reebo shacra lixyatihi lixyati lamradi amradkaas gershay gerkaas tintis tifaw tinta ka bilawti cinda duluucihi duluuci shacri cinda awali duluucihi duluuci shacri shacridii dhalashadeeda ulkeed yani amradahay tintiyaharinto ilam hakabilaawti tanyade tifaw lakureebiyen baabay وعn cمr بن شعayb رadi الlahu taعala عnhu an abihi an jadhi jadi شعayb رadi الlahu taعala عnhu an النaبي sala الlahu عlaه وasaلam qala النaبy naomay kakolay laa tantifo ntifte ashay bayrada tifte may weli fainahu in ashay bayrada nur lmuslimi lanka muslimka nuurshay waa yawma alqiyaamati fi yawma alqiyaama xadisun ada xadisun waa sanan jadidisa sana qaala rasuul sala allahu alayhi wasalam eray laa tantifo ntifteen ashay bayrada ntifteen may weli fainahu in ashay bayrada nur lmuslimi lanka muslimka nuurshay waa yawma alqiyaamati fi yawma alqiyaama qiyaama maalinteeda nuur anaga laasa ntiften wa xadisun ada xadisun asanun jadidisa sana wa rawa ma yuri xadiska abu daud wari watirmidi anasaiy wari biasanida sanadiyal saxi xasanatin wanaagsan iya kawuriye qala tirmidi imam tirmidi mere wahuwa xadiskan kan xadisun wa xadiskaso xasan jadidiisa san وan caiشata radi الlahu taعala canha aiشha may lakuriye gaalad aiشha nika goli gaala rasuul الlahi sala الlahu alayhi wasalam ilahi rasulsha may ka golay man camila lanki camal falo camalan camal amal falo camalkaaso laysa amruna amarkaan aleyhi cala lamali han fahuwa camal kusugeera dung mardudung waay man camila lankisuubi camalan camal suubi camalkaasoo laysa caleyhi cala lcamali camalka korshayn haane amruna una markaan anghaana camal una markaan anghaana lankisuubiyo fa huwa camal kusuge radun mardudun kila radiya wa camalkaasoy kila radiya oo lankisuubiya korshay lakaradiya fawaa muslimo muslim iya adiska uriyey baabu karaahiyat listinjaai kolkan tifowkaasiyo sintaasi habilaahu tifitaf i kuliya camala camalan laysa caleyhi amruna nagda baabu karaahiyat listinjaai isinjoodow bilyamiini galo midgeed kasinjoodow kaashadeedi ambaabay wamasil farji baabu karaahiyati masil farji farji taabishidiis kaashadeedi ambaabay bilyamiini likataabadaw min gayri cudurin cudur la-aan baabu karaahiyati listinjaa isinjoodow kaashadeedi ambaabay bilyamiini galo midgeed kaashadeed wamasil farji baabu karaahiyati masil farji farjigi taabishidiis kaashadeedi ambaabay bilyamiini galan midgeed lakataabadaw min gayri cudurin cudur la-aan midig lakataabadaw farjigi kaashidiis ambaabay midigna malkisinjoodo galantina midig malkata fardigina midig malkatabado hadii cudud injarne lanka galanti midgeeda waasilangaaan an abi katadata radi allahu taala anhu an nabiy sala allahu alayhi wasalam qala nabiyu naomay kagora idaa bala axadukum ahadkin hadi goolaw falaa yaakudana ahadka ay gobnay dakara dakara laad ahadkaaso dakarti ay gobn biyamiin yamiin laad ay ka gobnay walaa yastanjihu ahadka isinjoonay biyamiin yamiin laad walaa yatanafas ay neef nafsanay filina ay waakifijeka neef nafsanay mutafaqun caleyh abigata an abi gatada radi lahu taala anhu an nabiy sala lahu alay slam qala nabiy naomay gola idaa bal axadukum axadkin hadii boolaaw falaa yaakudana huwa axadki ay gobnay gobnay dakara dakara laxad biyamiin yamiin laxadi axadka midigdiisa ay ka gobnay wa walaa yastanjihu axadka ay sinjoonay biyamiin yamiin laxadi axadki midigdiisa ay ka sinjoonay walaa yatanafasu axadki ay neef nafsanay fiinay weelka dhatisnay ka neef nafsanay mutafaqun caleyh wafi lbaabi baabka may kasugnaadeen axaadiis axaadiistaasoo kasiiratun far badan axaadiistaasoo saxiixatu an saxiix kasugnaadeen baabu karahiyat lmashi socodka hashadeediy baabi fi naclin waaxidatin kob harintal kusoodaw o fi kufin waaxid ama uf harintal kusoodaw ligayri cudurin cudur la-aan wakarahiyati lubsi nacli walkufi kaaiman ligayri cudurin baabu karahiyati lubsi nacli kobgalishadeeda kahashadeediyan baabay daaiman haleykisurug walkufi baabu karahiyati lkufi lubsi lkufi kobgalishadiis kahashadeediyan baabay gaaiman haley ligayri cudurin cudur la-aan maylin tarjumaysaday baabkana baabu karaahiyat lmashi socodka hashidiisi ambaabay fi naclin koftala kusooda nacladaas oo waacidatin alinto kobarinto laylka dareeraw kaashadiy kobarinta obad garta oo yani kofta kal googod usku siibasansitan lakusuubiyalkutolo aw fi kufin baabu karaahiyat lmashi socodka hashadiisi ambaabay fi kufin kuftisayli kusocdaw kufkaasoo waacidin halinka wa ligayri cudrin cudurnin jarm wa karaahiyati lubsi nacli baabu karaahiyati lubsi nacli kob gundudowkeeda kaashadeedi ambaabay wlkofi babu karahiyati lubdi kofi of galishadis kaasideediyan baabay gaayiman ala kawni gaayiman alay shaksa kisuro kusoo surinyi galba kofka galkofto ligayri cudurin cudurnan jan fadheedolan baayi taas kubo shay oo kofshayka galan can abi hurayrata radi allahu taala anhu ana rasuul allahi sala allahu alayه wasalam qaala rasul may golay laa yamshi axadukum axadkin ay dareernay fi naclin kof ay ka dareernay nacladaas oo aaalinto ay ka dareernay liyancalhi kobo galdo huma liyancalhin kobo geliyoy huma rijleenka kobo ingeliyoy aw misma e eh, liyakla isiibay humaa rijleenka isiibay kobo lamadaba isiibay jamiican wa fii riwaayatin liyuxfiha liyuxfihin kobo geliyay humaa lamada jamiican haali yani wa kaysa laa yamshi axadakum axadkin ay socnay fi naclin waaxidatin kobalinto ay ka socnay liyancal yani wa kay masalan taas a liyancal kobo geliyoy humaa rijleenka kobo geliyoy ey liyalbas annaclayni waay lamada koboodi galaba jamiican haaliyin o liyakla huwa rajulki aadkisiiboy huma naclansiisiiboy jamiican ali lamada koobood isku siiboy ama lamadaba koobood lamada lugaa kooba ingeliyoy wa fi riwaayatin liancal in kooba geliyoy huma rijlenji in kooba geliyoy ey liyalbasa naclayn lam koobood lugaashay geliyoy jamiican ali o liyakla hisiiboy huma naclaynki hisiiboy min alkhalci liyukrijhuma ufeenki isiiboy min arijlayn yalkusiibey liyakla hisiiboy huma kufeenkisiiboy min arijlayni lamada lugaaday kusiiboy jamiican haalayin wafi riwaayatin liyuxfi isiiboy leyan min alixsaai alakusheeney kawn rajuli bigayri naclin axafalere o ku marki kooblaami o liyuxfihi siiboy huma lamadi lugaadi siiboy jamiican haalayin lamadi lugaadi siiboy lay may lamacneta liyaklc ya lamacneta o liyuxfi huwa rajulkiisiiboy huma rijleenkiisiiboy kobaay kusiiboy wa ama hima kufe yani nacleenki siiway jamiican halin siiway lamad gobood siiway a matolay kobanka jartoto ay soonaysaasay garone mutafakun alayh waanhu an abi hurayrata radi allahu taala anhu qaal abi hurayra may ka golay samictu rasuul allahi adaygi sala allahu alayh wasalam yaqulu rasuulka halka gola ida nqadaca shiscu nacli axadikum axadkin kobtis kobtaasuunshi hadigaho falaa yamshi ay soconay fi lukra fi nacli lukra ay kasoonay xataa yuslixa ilaa kusuubiyawha yani wa kay annacla kobtiyeede kusuubiya rawaa muslimo muslime waa deedkana weriyey ida nqataca shiscu nacli axadikum axadkin kobtis kobtaa soonshi hadigaho shisciga may dhaley axado soori nacli kobto soonshe kakumidew alati takunu fi gudaami nacli kobto horjaraasha watushadu fi zimaami inkaankanayani waa kay lakiiraayo kobto korena lakiiraw ida nqataca shiscu nacli axadikum axadkin kobtis kobtaa soonshi hadigaho falaa yamshi wa adkaysoonay fi lukra fi nacli lukra kasoonay hataa yusliha ilaa ku hagaajiyawha yani wa kayha nacla kortiyeeda ku hagaajiyo hawa muslim muslim iya adidkana weriyey وan jaabirin radi alahu taala anhu ana rasuul lahi sala lahu alay salam hawa rasuulka reebi an yantacila rajul rajul ini koba galadyo reebi daaima halekisurun kusoo suriyi koba galad rasuulka reebi edeedo nambaahisaas galad ilaa wali fududo daasoo kale horeylan gal horeylan galelama hawa ma yuriy adidka abu daud biisnaadin xasanin oo bafku hadii eresurunka kob galado kobon kobo lihid gawaayo saasay kadibtooda dhii kor yani kufulanki misisigal naga kolku tartiibin galgoy baawnayiadakan baawnayi yen baabay an tarki naari naar kutabawshel reeb fi lbeyti durida tislon kutabaw cinda nawmin durmeed agdaadi wanawi nawi nawmin dur walilamile sawaan kanat inaaru naartiede fi sijaari fi siraajin fanusay kasugnaata o fi ayri o ayri fi ayri ayri siraaj lay kasugnaata baawnayi reebo yen baabay an tarki naari naar kutabaw kureeb il beyti kuruis naarna kutabaw cinda nawmi hundurma agdadi anawi nawi nawm hundurum walilimide hundurma agdi adoo hunduraas dabki kinshidinyi kutabawshe walila reebiyan baabey iyo walilimide hundurma walilimide oo ida kutabahayte miila anjeed minkiya kufalahayt oo kalsay naartishidantu kutabaas waahi reebo keediyan baabey sawaaun kanat inaaru naarti ede haata fi siraajin fi siraajin fanos fishi haata fanosay kishidin haata o ayri ayri siraaj fanus wersha taab kutabawsha yani wa kay la reebiyan baabay oo naartaas kutabawsha la reebiyan baabay an ibni cumar radi allahu taala canhuma an inabiy sala allahu alayhi wasalam kaala nabiyna may kagoole laa tatruko un kutabten anaara naar unkutabten fi buyutikum guryaalkin dhadiyo naar kishidanta sabkishidiyin kutabten wa xiina waktigi tanaamunaysin hundulaasaan marki hundulaasaan tarsiinshidiyi unkutabtena dabkaasay dameya rasulka sala allahu alay wasalam mutafakun alayh waan abi musa alashari radi allahu taala anu gaal abu musa may kagoolay ixtaraqa may guuday baytun gurigoyo bilmadinati bilmadinati gubdi calaa ahliha lilbeyti beeska helshay korsheel ka gubdi min aleyli hamiinki falama xudisa rasuul lahi sala allahu alayhi wasalam ilahi rasuulsha marki lin sheegay bishanin shaanilahli eelkaas yanisho lin sheegaya qaala nabiyna umay gole ina hadihi naara naartantan acaduw madowya lakum sinhaasi fa nimtum hadin duraasan fadfiu damiyaha annaara mutafaqun caleyh ixtaraqa baytun yan gurigoyo gubdi bilmadina fi madina daadiya gurigoo kagubday cala ahli ahli lbeyt beedka helshay korshe lagudi min aleyli bacda leyl yaminka bacda shay yaminka bacdo kumida ya lagubudi helkina kajaranla dabki kishada maytaasa kagubudi walin sheegi waa ki o bari falama cudita rasuul lahi sala allahu alayhi wasalam ilahi rasuulsha marki lan sheegay bishanin shaalil ahlilbeyt ahlulbeytkaas shaanisha marki la sheegi dadka oo ku gurusha lagubudi marki la eri iya qaala nabiyna may kagooley ina hadihi tan anaara naartan e caduwan odow ya lakum isinsingasari dabka odowa sin ayi faidaanimtum hadisin hundurasaan fadfi damya naara damya ay hasinkakanedowtiyado aha la damya lambaahinsanoayd yani si dadan gubne dhibaatadaas dadinjaysa muttafakun caleyh waan jaabirin radi allahu taala anhu an an rasuuli lahi sala allahu alayhi wasalam qaala rasulnay golay kadluu daboola lina aweel daboola waawki u lingaha asigaa garbaskana lingaha waaqliqo gataara albaaba ilbaabka gataarada wati u damiya asigaa jafaanusana damiya faina shaydaan shaydaan laa yaxil huwa shaydaan mafuraayo sigaan garbad mafuraayo walaa yaftaxu baaban ilbaab mafuraayo walaa yagshif inaan weelna mafeedayo faida lam yajid axadukum axadki hadinhan ilaa an yacrida ilaa an yacruda huwa axadka gadabo calaa inaahin ailad aad walshay korshay cuudan laankasadoo ma wayadkura huso isma laa eramagasha huso bismillahi erma walkalan hel falyafcali faloy may weli faina alfuwaysigata faasugyaroyti togdanimuhuriyaas calaa ahli lbeyt yakuriyaasabayt bayt ahli ehli laytahum bayt lahlyakorya sawa muslimun muslim iya wacdeedkana weriyey alfasigato alfaratu jilyalangeed watudrimu macnaha tuxriku gubaas wa jaabir bin cabdillahi aala an rasuuli lahi sala allahu alay wasalam qaala rasuulka may ka goolay kaduu linaa weelka daboola weelka onayo yani afwiinaga e daboolshaysaala dhirigi iyo onayo yani daboola waay waawki u hira min alifcaali ay arbiu hira waay waawki u hira asigaa garbadkina hira golontiashateedana iyo walilakiraainatira waabrig walbafeedn daboola mana weelka yaraay daboolo weelka winaynaashay yani sun walkiraahilinka ah, walkira waaklig lbaaba ilbaabkana gataara wasi u damya siraaja faanasanasku damya may weli faina shaydaan shaydaan laa yaxiluha shaydaan mafuraayo sigaan garba mafuro garba yani liilin shay ahi abduub shay jirino saasan hirig mafuro karo walaa yaftaxuha shaydaan manafuraw baaban ilbaabka taarangna mafuraw walaa yafsibuwa shaydan mafida inaan weelna mafida weel dabooln mafida faida lam yajid axadukum aadkin adinha ilaa an yacruba dadabo calaa inaayina ilaas aas walki korsi cuudan lankadadama walkalanhana wayadkurahusa isma lah ala magaishay hoosumahina falya faloy may weli fa ina alkuwa isiga safaasug yaroyka sawlarimohiya isagada horiyaas cala ahli lbeyt ahlulbeyt korshoa baytan bayt alahli meelkaas gurisho ka horiyaas way oo faliilasa jiidas guriga kadaarasa beyt horiyaas wala aragi wa kalkun waa kay taasu rasuulka sala allahu alayhi wasalam ya mar u soo tukadaw oo sajaado oo kale katukadaayo meelon yaal ya kolkan jiir yani faanusto yaali waktigii hor faanuso may hayn fadiliyo binaanka yaali jarti faanuso binaanka yaali jarti doodka laylin suub yani walaa lilinko laylin suubiye fadila binaanka yaalasi huraasi kolkan jiirko may kohelereyo fadiliha qobdi gabalki oo dabkane meeli kale ya qobdi hajiiday rasuulka sala allahu alay wasalam salisheetiridi manaa meeliatiridi isku tabireed manaa kalka yani haqiig wal argi kalku markaasa rasuulka sala lahu alayh wasalam faasugiroytan tan saskasha eh. meel deeri firi salay rasuulka yaadijis hagaadi gaba kidridi mana gaba walaako huri waanaas walaako gubdi ala kalka reed yani taas fuwaysigadaasa jarta jira dhangajeed fa ina alfuwaysigata faasugiroyta tumrimu huriyaas ahli lbeyti deedka helshay korshook huriyaas beytan gurushook huriyaas kitaabka ama dolka si halaay dola halaas mana kitaabka dhankoos karutoo mira jir yaalo waajisa kitaabada jeed awama yuli adska muslimun lamirkakiyalehkogoy muslimadkasoosnakagoy hatar mana wa wala arg arg aaa muslim muslim adis uriyey baab nahyi alfuwaysigatu fuwaysagada maybua alfaratu jir waay watudrim huryaas ay tuxrib huryaaso mana baab nahyi hada kan baab nahyi reebo yen baabay ani ofka manaha digtoonsanaado maylafaday walaasha ilaalsad mana rasulka sasamalahi sala allahu alay wasalam guruga hiroylka ley yani waa fi masalan bahafanusdamisoy yani weelka daboolay ado dhan diyaar haw dhan digtoosun haaw waan ilahay magaashen uskoy markas baabunaahi hada kan baabunaahi reeboyen baabey an itakalufi yani ismashageeyo luskureeb wawa takaluf may lare ficlo ma shay falaw shay laa maslaxata maslaxa hana fihi fima wa qawlo ma shay goolaw shay laa maslaxata maslaxa fihi fima maagnahan bimashakatin mashakana lakagoolo lakafala mashaki walka sameeya subaana dankinka mashaki hadal iskugu weydiyaas hadal weydiyaas kan madinka jar taasa la diiday baawanahi hadakan baawanahi reeboyan baabay can itakalufi isma shaqeeyo lusureeb walaban kasaan isuu weydiido iska kala wahuwa takaluf may lere tafacul ah wal iskugu weelo lere maanadin hay wahuwa takaluf may wa ficlu ma shay falow shay waay laa maslahata maslaxa fi fi mamaga fi shay han wal dankinka jarnada falo bimashakatin kafal wa qawlu ma dehadan wahuwa takaluf may qawl ma shayka goolow shay laa maslahata masaafi fima mafishi maslahan fi mashakatin mashaka kagool mashaka kagool mana oo dagna makingishatada ismashageesa saasa kagoolaas wala shishagas u weydiyaas qaala lahu taala ilahay may kagoolay kuldhe nabiy llahi muxamedo ma asal an musul suaala ku misin musul suaala alayhi cala tabliigi risaalati risaala deersiyosha korshe musul suaala min ajrin ajran ijaara musul suaala oo dacwadan anasan deersiyahay intaas besha dhiiba masan arawa وama ana an mahane min almutakalifina an iskakalifo ismashageeya mahan ta rasulka saasdalari mana kalku inin binawayno iskalifkaasmilaway وaan cumara radialahu taala anhu qaala cumar may kagolay nuhina un wal noo reeb yani takalufi ismashageeyo waladan kasaan iskama shageyto mis waladan onyo nkasaan nficil nkasaan iskama shageyto gooladan kasaan iskama shageyto cilmadan kasaan iskama shageyto wal noo reeb yani mana nuhina wal noo reeb yani takalufi ismashageeyo hesheeda noo reebi rawa lbuaariy asxaabta hadi ereno nuhina walnoo reebi umirna walna amri hadi eran alamir wanahi huwa rasul sala allahu alayhi wasalam lanka wal dad amaraw dadku reebo rasulka ilahi sala allahu alayhi wasalam an masrugin qaala masrug may ka gooley dakalnaa galni calaa cabdillahi bini mascuudin cabdillahi bini mascuud korshay yan galni dakalnaa galni yalay masrug calaa cabdillahi bini mascuudin radi allahu taala anhu yan galni faqaala cabdillahi may ka gooley ya ayuha naasu dado kuwan iho man carima lanki ogaaday shayan shay kasa falyakul yaroy bibi shay waman gob lam yalaman kasaanin falyakul yaroy allahu aclamu yaroy may wali fa min alcilmi cilma may kumid ah an yaqula an taqula in adkagoolo lima kagool laa taclamu adan ogayn allahu aclam er qaala lahu tacaala ilahay may kagolay linabiyi nabiy llahi ala nabi shay sala allahu alayh wasalam may kagolay e kuldhe ma asal orma su'aalakum isin caleyhi ala tabliigi risaalati min ajrin ajar musum suaala wama anaan mahan min almutakalifiina an isma shageewnma kumid han eri an masruqin radi allahu taala an qala masruq may kagooley dakalna cala cabdillahi bin masuul an galna radi allahu taala canhu faqala cabdullahi mer ya ayuha nas obining a ya ayuha naasu dado kuan eho man calima lanki kasaw man ofal gofki calima huwa manka kasaw shayan shay kasaw shay o min alcilmi lanki kasaw falyakun yaro bibi shay lanki bi cilmi kasaw hisheego ilmalagarima binaaw hasheego lakin waman lam yaclam lankin kasaana usun yani walay weydiiyey inti er walkal ay weydiinay walusun kasaan fal yaqul yaroy allahu aclamu shaygan hoogusugdasaan cilmi dadkudhan mandhomaho yani ilahay og yaroy si kas kof waba aliminay wala kuma gunaado kor kol allahu aclam yaroy falyahobusugdasaan falyaqul yaroy allahu aclam yaroy may wali fa ina min alcilmi cilma may kumid ah an taqula anta inaad ka gool lima shay ka gool laa taclamu antaadan ogay allahu ilahay aclamu og inaad taas naftiya ba cilmi kumideen qaal allahu ilahay cilman bandhigti may wala dadkudhan ilahay ku cilmi badan kal runta yeede ina ad cilmi badnaan gerto adi odoonko daciifa le ha masalada makasaw ertas cilmi kumidatanaftiya beerin qaala lahu tacaala ilahay may kagolay linabiyi nabiy llahi ala nabi say sala lahu alayhi wasalam may ngare gola nabiy llahi muxamado ma asalu an an masun suaala kumisun masun suaala alayhi ala tabliigi risaalati risaalada deersiyosa korshe masun suaala min ajrin ajran ijaar masun suaala wama ana an mahane mutakalifun ko isma shageeya oo min almutakalifiina an iskalifa isma shageeya kumid e, mahana dheelin yani saas rawa buaariy buaariy waade turiyey baabu taxriimi nayaaxati layla xaaranimadeedi baabay cala lmayiti miid korshay lakakayliya walaqmi lkadi baabu taxriimi laqmi lkadi tabanki dharbaaxaw shay xaaranimadeedi an baabay ljaybi baabu taxriimi shaki ljaybi jeefki dambalow shay xaaranimadiisi an baabay shacri baabu taxriimi nadfi shacri tinti tifowkeed xaaranimadeedi an baabay waalki halki shacri tinti hidow shay xaaranimadeed waducaay baabu ducaay duaa bilweyli welikadoayo wadaburi hilaag lakadoay yani waa kay xaarangnimadeedi embaabay wa baabu taxriimi niyaxati gayla xaarangnimadeedi embaabay cala lmayiti mid korshay lan gayliyaw gaylo amaan lajarto lankisadahaayo lankisadahaayo leeraalaka gayliyaw xaarangnimadii oo dhamaanaw waladmi lkadi baabu taxriimi ladmi lkadi dhabankii dharbaaxaw shay xaaragnimadiisi embaabay oo lankookodhamidi oo kale dhabanka dharbaaxa soo ordham isbogdoaas mana taban darbaaxo may kusii humaan badana weliba inaad bilaawo in iskaadato adig iskafto manaha bilaawoba in iskaadato lako horowla naga in iskafto manaha yani bilaawo hoo saas weel dhiigas hiida sada lanka muslimka dhiigtay xaaraman kiidana xaaraman ay hataa hadi ada dhiigaso kofkaas naf baho taas dhimado gaasilo nafsi reenaaraga nagde mana kolka yani resaas oo wili may kiisi dareensiyaita welib in ilahay gabishay lanka raadlan kahay yani waa kay saas gobda gobdaa lilay mana ba watilan gobolwa kal arga yari mana lakin waktigii hormay bu aha dada isdimaay jari mana isoro jari ay yani taasuri ba kalma xaaram waay lili mana in yani wa kay masalan bilaaw iska doosho dhiig bato si dhimato reenaar tatar wa baabu taxriimi ladami lkadi dhabanki darbaaxaw shay haranimadiisaan baabey cala lmayit daraadiya dhaban la darbaaxaw washakil jaybi baabu taxriimi shakil jaybi jeebtan balow shay haranimadiisaan baabey jeebka manaa may bu kasaan jayb kamiiska meelo laguntia meelo goorta ku galaas meelonsa oo kale a kan faraglasiyoola tarig masalan bilamay tijaabkisa tarig oo kal aragnimadeedi ambaabay a oo yani argagaha i walaas wa wanatfi shacri baabu taxrimi natfi shacri kinti tifo keeda aragnimadi baraartila gobdo saylasiyoola rifo huwabkala tuuro aragnimadeedi ambaabay wa xalgihi baabu taxrimi algihi algi shacri kinti hilowkeeda keeda aragnimadeed o gofkunka dhimidi daraadiye madag dhan lang hiirido masiigo madag lang hiirido yani xaaragnimadeedi embaabey wducaai bab ducaai baabu taxriim ducaai habaar duaa yani wa kay habaarray a dua toosma habaar baabu taxriimi ducaai habaar xaaragnimadiisa ambaabey bilwayli hilaag linisfu duaai wahuburi hilaag lay lamadisumid wa ya yani wa kay masalan ya wayli iyo ya huburi oo kale hilaagayo hilaagayo walaasee tanyade yani xaaragnimadeedi embaabey baabu ducaai in isku duaayo xaaragnimadeedi embaabey bilwayli hilaag linisfu duaai waylaka ala ka helaagayo yani wa ka ya wayla ya wayli oo kaliyo wasaburi hilaag isumid lay wasaburi hilaag linaska do-aayaw aaragnimadeedi enbaabay an cumar ibn alkhadaab radi allahu taala anhu qaala cumar may ka goolay qaala nabiyu sala allahu alayhi wasalam ilahay rasuulki may ka goolay almayitu mid yucadabu huwa mid wal cadaabe fi gabrii gabri mayit mid gabrish ka cadaabe maylan cadaabe bimaaniha bigadri maaniha walilakagayli gadarkeeda aleyhi alalmayit mid kolshe lagagayli gadarkeeda وفي رواayati maniح عlyh al mayt midkosa warkagayligazalkeed متafق عalyh qala نaبiyuna may kagolay sala الlahu عlaه وasaلaم almayitu mid yucadab huwa mid wal cadaabe fi gabrihi gabri mayit midka gabrish darkisa laka cadaabe bimanixa bigadri manixa walilagayliga darkeed عalyhi ala lmayiti midka korshay likagayliga darkeed yala cadaabe a wa fi riwaayati manixa walilagayliyay alyhi ala lmayit mid korshay bimanixa bima falkdara almayitu yucdab wal cadaabe fi gabrihi manixa layler baadalka gooy riwaayataasigason jir manixa wali lagayliya aleyh alalmayit miidkon shay lakagayliya lama yani la la cadaabe waayo mutafakun aleyh xadiiskana mutafaq wa wacan ibni mascuudin radi allahu tacaala canhu qaala cabdllahi ibn mascuud may ka gole qaala rasuul lahi sala allahu alayhi wasalam ilahi rasulki may goray laysa mina una manoobac lahaana mang manoomidhaan laraba garaacay alkuduuda dhabanyaalo dharbaaxay washaka dambale aljuyuba jeebayaalo dhambali wadaca weeray bidacwa aljaahiliya jaahiliyad weerintiya weeri laysa mina unmanobaclan laysa fi dariigina wafi yadina dariigadani hanuunkan makasugnaan mango maraba dharbaaxay alkududa dharbaa yani tabanyaalo dharbaaxay masiiba kadini daraabiin is dharbaaxa usaban isrugdahayo saamaay washakil juyubi man laysa mina man manomidan shaka huwa manka dhambalay aljuyuba jeebyaale dhambali jamcu jaybin wahuwa min adirci aw alkamiis shakun oo dhambal oo yudkalu fihi rasu mado lakuguriya wahuwa dawgu dawg lkamiis kamiiska meeli lagunta kugalaas untasayla dhambalo faraglasi mana kan yeede lankisaas welan unumanomid laysa mina man shaka ljuyuba wa man gofal gofki shaka dambareer juyuba jeebe ala dambari unumanomide wadacaa huwa manka weeri laysa mina unumanomidan man manomidan dacaa huwa manka weeray bidacwa ljahiliya jahiliinta dadkilinasbay weedantiyo weeri waajabala wakada wakasa walaalasa durijirena maaneen gofka dhimidiyo lanki guurtahayo lanki madagahayo lanki kadahayo walaalasa ka guru lanki saas welan unumanomide rasuulka sala allahu alay wasalam متفق عlيh sabr yalan baahy wali masibtd sabrko ilahay dartisa sabr ina lilah وaina ilayhi raaجicun ertas bes qadar الlah وama shaءa faal shaygan ilahay usi qadari wali doonon ilahay sameeye erto shuma uswerto bes sabrto lan baahy ilan i walaalasol ma dhibaayan lakin hadalkaas badan iyo yani taasa ladiiday ficilkaasun adasa samees وan abi burdata gaal abu burda may kagooley ahe hodhame erni hadidka moodani yani almayit mid yucadabu walcadaabe bima fi gabri gabrilmayiti alakacadaabe bimanixa bigadri manixa walilagayliyey aleyhi ala lmayiti mid korshay la cadaabe intiiba korshay lakagayliyaayo waa rasahuliley lama malagan kooyayan yani garuga lari garuga yani waa kay kadhawaaya markaasa ley adi saas aha adi saas intiba usuna yani korshay lakagayliya cadaabkaasa lagoodel mana laakin tanyede culamadu mayreena hadii taasiyonayo aayado walaa taziru waziratun wisra ka aayadaas korkooyaan lan dembn kasban salan cadaabe aitaas baleta lan dembahoosun kasban mal cadaab lanko kala dembi she lanka kala malang cadaabale antana mayliliye lankan oo binaanka kadayliya kofkan lang cadaabeli aayadi xadiiski maskorkoyaana mayareno culmadu maskorkoyaana maylan lijeede almayitu yucadabu yucadabu wal cadaabe fi gabri bimani aleyh maylan lijeed lang al lanki dardaarimiyo in wasaawa geed may aha hadiisu dardaarimiyo lanka marki dhimadahay mer inti garaaban lahaa tol lahaa hal ogaado ooban dhimin sifaydaalin kooyoy usuga saasan gaari mana wakti jahilintia saasamay jaren kofkan hoob dhimada langwin ay dadka yani wa kay tashkili jarmer hooban dhimad sifa larigooy mana kolkan reesaaso kolkan lanki dardaarimay hal haigooyoy halay amaano eri kaaso kan wala adaabenil ama lanki walban dardaarinay dadki yoolay binaames ugaynihayaan dembadaas dembi sukasbadiye malan gobodaalil suma dardaarinay raalana makahay laakin lanki koobtuba raala kahaye dardaarin kaaso kan wala adaabenil taasa yani hadisi jami jara وan iبni masudin an abi burdata raw qala abu burda may ka gooley wajica abu musa abu musa xanuunsadi abu musa yajri gobatay fakushiya aleyh al abi musa abi musa korshe lamid gobol warasu rasu abi musa abi musa madisinahaal fi xijri imraatin bilaamay libertiya kasugunyi imraadaas oo min ahli ahli abi musa abi musa helshay kumida kolay macarintis misojidisa mis macarintis faaqbalat qaabil hiya maradi qaabil tasixu gayliyaas bilinati sangab sawtun maca lbukawa sooto koor lijaro rina lede yani hinjiraas hinjir oo weliba soo lijar oo hadalka lijar falam yastadic huwa abu muusa taxyadan canhusanaim awol an yaruda ini radiyo aleyhi ala lmarati shayan karadi oo shumukdeen gaylido korkey olangashirdo awoodu ayada lang hay falama afaadahu abu muusa marki amiroya gal abu muusa meeray ana ana bariyun beri ku aha mimanga beri ku aha bariya beri nagday minhu mimang manka rasuululahi beri ku nagday sala allahu alay salam lanki rasuullahi ayr alglahi kuberi nagli anina beri ku ahay aye berinimada ina rasuul lahi sala lahu alayhi wasalam beriha rasuulka beri nagli min asaaligati ti gayliyasiya kuberi nagli walxaaligati ti madisha masiiba daraate madisha mirasiya kuberi nagli wasaagati ti dhambalaasay kalshatrigasiya rasuulka beri nagli kalku yani adin hadi korseeta gayliday koobe rasuulka kooberi nagli adin kooberi ahay mutafaqun alayh asaaligatu may lere alati ti tarfac hiy alati korwela sota sota alati lati soce korwelas biniyaati gayli wad nadbi amaali korwelas wa walxaarigatu xaarigan alatiti wa taxlibu hiras rasaras alati lati maisha hiras cinda almusiibati masiiba deed shaagan maybu alatifiyo tashugu dambalaas fawdahaa karshe dambalaas ay yani abi burdata yani radia lahu taala canhu qaala may kagol abi burda wajica abi awkaya anhusri abu musa ah awshay wa abi burdata bin abi musa yani wajica abu musa abu musa okay ashcari abu musa alashcari ya xanuunsaday fakushiya aleyh korshiya tawalmisdabalsi jiridan kutanbadi waraaso raasi abi musa abu musa madishayn haal fi xijri imraatin bilamay libertiya kasugunyi imraadaas oo min ahlihi ahli abi musa abi musa helse kumide faaqbalad hiya haqaabil imraadi haqaabili tasiixu halka ilyaas biranatin yani waa kay soodkureen soodkureen biranatin soodkureen malaka ilyaas tasiixu ga ilyaas biranatin soodkureen sawtun maca lbukaa wa dhoodo weliba oajatkakaliaasin jiraasmana injiraaso waana kailiaas falam yastadic huwa abu muusa ma awoodna an yarudahu abu muusa in radiyo aleyhi cala lmarati bilamaytin korshay karadiyo shayan shay karadi ma awoodna oo shay karadi jawaab yani oo dhaaf kayladan dhaafi walaasarwa eedan xanuunsana falama afaaqa abu muusa abu muusa marki amiroya qaala abu muusa may kakola ana ana bariun beri ku ahaa an oo abi muusa ahaa beri ku ahaa min manga beri ku ahaa barya birnagday minhu nimang mankashe rasuululahi ku birnagday sala lahu alay salam may weelay ina rasuulalahi sal jumlada cilmi oo kal wa may weelay ina rasuulalahi sala allahu alayhi wasalam barya huwa rasuulku birnagday min asaaligati ti gayliyaasia ku birnagday ti marki gofdimada kolshay ka gayli jirta amaanasi gaylo oo maa maa macanad maca madixi ee amaanay aha gayliyaasay amaanasi taasa ku birnagday walxaaligati ti hirasay madag hirasi masiiru daraasiya ku birnagday washaagati ti karshe dhambalaasay jeefka dhambalaasiya rasuulku birnagday mutafaqun caleyh asaliga tusaaliga maylare alati marea farfac hiy alati korweelas sawtahasoose korweelas biniyaahati laylila korweelas wanabi amaan korweelas wa walxaaligatu xaaligan alati ti taxligu hiras shacraha ra'sa shacriha madisha tintiya hiras cinda almusiibati masiibada amteed washaagatu shaagadan alati ti tashugu hiy alati dambalaasay sawbaha darsha dambalaasi masiiba daraja dambalaasi sadidasba rasulku bernagday anina beriko ahalay maana irentekailaasa kadegay reebahay maana ehelkiisa reebahay وعan مغيرة بن شعبة رضي الlahu taعala anhu gala مغير may ka goole samictu رasuul الlahi yadeegi sala الlahu عlaه وasalam yaqul rasuulka halka goola yadeegi man niixa lanki lagayliyo aleyh alaa man man korshe lakagayli fainahu man kasuga yucadab alcadaaba bima nixa bikadri ma nixa wala lagayli aleyh alaa man manka korshe lakagayliya lacadaabe yوم القiyamati fi yوم القiyama qiyama maalinteed متafaq عalayh qala مغير may ka goole samictu rasuul الlahi yadeegi sala الlahu عlaه وsalam yaqul rasuulka halka goolaw yadheegi man of ana ofkini ala gayliyo aleyhi alaman manka korshayla ka gayli oo gaylo amaanglijartu mana niyaaxu yani gaylo oo niyaaxa lijar biniyaaxati o dhime alati tasracu sawta biniyaaxati amaan wanadbi amaan lakorwelas biniyaaxati gaylo wanadbi amaan lakorwelasaay kalku niyaaxada ba amaan e eh, man gaylo amaanglijartu lankibilaw haayo kadalgula kalku man niixa lankila amaano aleyhi alaman manka korshayla ka gayliyo la amaan fainahu man kusuge laamanayo korshelikagaylihay dhimidi yucadabu alcadaaba bimanayha bigadri manayha walilikagayli aleyh laman man korshe korshelikagayli gadarse la cadaabay waay yawma alqiyamati fi yawma alqiyama hadi su dardaarimiy hadi su dardaarime halaingayliyoy halaingoyoy isaasarin mana alanko shaacirko hatu kor dardaarmiyari mana washaki jayba yani wa ka ya uma macbad guraay mana ooban dhimadoob jeebka in tariik haingoyari mana ya uma macbad uma macbadaysifaylainkooyari mana jahilinta saasaaba jaren o koka dhimado ina yani halaygoyer jaren mana kolka hadii islaamki malagol ho la alla dardaaranto aniana tol laha galaaba laha la ogaade sikay halaynkoy ho berton samalaas markaas gadri maniaw laakin hooban dardaarin dadki yola isku bayliyahan dembi kasti in samaysidi kofka kel malang adaabo oo badan dardaarin mutafakun aleyh adkana mutafak waay filada toobad karaa lahaytay gayladaas sobagolaaytay dardaaran kolkin adaaba adi sadahat adi sadahataan walkarumi waan umi cadiyata umi cadiy mayla kuriyey magaasha nusaybata nusayba lerayd lamin un yalafi nusayba wafatiha fatinun yalafi nusayba radia lahu taala anha qaalat nusayba may kagoolay akada may goboday bilaanteena aleyna korkaan nusayba ya umi cadiya iyo badana may kusheekyaas bilaanta sheekwadalaas kol akada calayna una korkaan hooberta macsharaditaayo akada huwa rasuulka may goboday calayna korkaana may goboday rasuul llahi sala allahu alayhi wasalam may goboday cinda albaycati balanti agdis may gobday alla nanuuxa naxno on yani aban aninon gaylina saasana gobda bilaanteena bilaanta gayla gayli borbor waasasu dalaante kolkan gaar ahaan bilaantuna ina balanga rasulni gobdaylas akada calayna macshara nisaai khasisay una korkaana rasuulullahi may gobday sala allahu alayhi wasalam balangni gobday cinda albaycati balanki o una rasuulka labalantamaani bilaanta marki rasuulka labalantamaayo marki una bilaanteena rasuulka labalantamaani may balangni gobday alla nanuuxa ininon gaylina landamidinin gayli nin oyne nin gaylin mana oytumo gaylilkadarasanadida mutafakun alayh waan nucman ibni bashirin radi allahu taala anhu qala nucman may kagoolay ugmiya walmir dabooli cala cabdillahi bn rawaxa cabdullahi bn rawaxa radi allahu taala anhu yalmir dabooli fajacalat may gudgalay okto okto cabdillahi cabdillahi walaalis may gudgalay taki oyas oh, wataqul eraas wajabala lanki guurtahayo wa kada wa kada sulata mana lanki kadahayo lanki kada tucadidu may tiryaasay alayhi ala cabdillahi cabdillahi korshiye tiryaas way wala tiryaas ay falaa ilah akriyaas biwasfihi mima yufid cadamata walwinan faaidayo lankisadahaayo lankisadasalata eedan amano faqala xiina afaaqa faqala huwa cabdullahi bnu rawax may kagolay xiina waktiga afaaqa miro ma qultim erna ahey ma qultim erne rishayan shay min kagolna ilaa kiila li maylingara anta kadalika adi saas aha adi saas aha lilaha eri mana walbad ertoobanin hoosa loolahay asaasa eta sali sheegayo ta guurta eta madag la sheegayo eta sali yaraayl mama نcman iبni bashiri radi lahu taala anhu gaala نcman may kagooley ogmiya cala cabdالlahi بni rawaxa cabdالlahi بn rawaxa korshay yalimirdawali radi lahu taala anhu fajacalat may ba gudugalay oktoho okto cabdالlahi cabdالlahi walaalis may gudugalay tabkiini oyas cabdالlahi بn rawaxa shaacir nabiy a nabag shaacirkahayda es shaacirn eftahan rasulka jeriahay rasulka amaano jeri shecirka amaanay gaaladana yani shecirkaasa kaxay daaliyahay faqaalat may kagoolay oktoho aswat mutasan bisahiri melafigelyuri yani wa kayhan fajacalad may gudgalay ukto ukto cabdillahi cabdullahi walaalisa may gudgalay tabki oyas gudgali wataguleraas waajaba lahu wakada wakada silasmana waajaba lahu jabalki lanki buurtahayo wakada warasaahu lanki madaghayo wakada lanki kadaha ya kahfa ya kahfa lanki godkahay landumumayo waxyaala saasa isadadaraas mana kolka walaagasa ka amaanasa sheegasi tucadid tiriyaasay hu yani tucadid tiriyaasay aleyhi ala cabdillahi bn rawaxa ka tiriyaasi falaa'ilahu mafulki macdufe fadiyaalsi tiriyaasi lanki fadlagaas laayo lanki kadaala taasa guraasi marki dembe faqaala cabdullaahi may kagolay ina ufti afagahu cabdullahi milow may kagolay maa kulti makagooln rite walaalayo ma erna shay an shay ma erna ilaa kiila lian maylingare antaada miya kadalika saan saati salyerimana yani ali saan saatay yani waa kay saasu masalan oo oh, lanka oo oh, yani hadalka adi saas aha dheraayo anang hang lizajri ah. anang hang saasa liyaray mardamba ngartay mana reebahd kawa bukaariy bukaariy waa de suriyey an ibni cumar radi allahu taala anhuma qaala cabdulahi bn cumar may kakora istakamay xanuunsaday sacdum cubaadata radi allahu taala anhu yajriri shakwan xanuunsado wa xanuunsaday faataa rasuullahi ansadiho sacd bin cubaadata saydlkhasraji ansadi biyacudu rasuulka haboogoda utaan ma cabdiramaan bin coob luboogda sacd bin abi waqaas cabdillahi bin mascuudin radi allahu taala anhum falama dakala nabiy naw marki galay aleyh ala saadan gali wajada nabiy nawg heli husacad ki heli fi ashiyatin mirdabool halkasuyi soo mirdabool i faqaala nabiy naw may kagolay agala amata geeriyoode hal mata agala hal mata geeriyooday maayo lakin kaswaisnaaman na argaayo man la hadlaayo geeriyoode daalo meerena laamaya ya rasuul allah ilahi rasuulkiisiyo madhimanu fabaka rasuul llahi oy sala allahu alayhi wasalam falama ra alqom qoomki marki argeen qoomki lijiran markay arageen sacad bin waas iyo cabdiramaan say markay arageen yani bukaa nabi nabig oytantis arageen abakoyon ooyen qaala nabi naw hay kagolayre alaa tasmacuna madheegasaana idheega dadaw idheega walasin sheegay madheegasaana in allaha ilahi laa yucadibu ilahi macdaaba bidamci lcayni bisababi damci lcayni il inantiye sababsha mang adaaba walaa bixusni lqalbi galba tirinyidiisba mang adaaba yucadibu ilahi cadaaba bihada kan an cadaabe carab sheeg obda rasulka kan sababti waashar nabiy shaar ilaa lisaanihi aw yarxamu naxariisa bi hada kan dadan ka naxariisa kan walaa kufuli ya ilaahay dadan adaabe kan walaa kufuli ya ilahay dadan ka naxariisa mutafaqun aleyh an ibni cumar radi allahu taala anhuma gaala ibni cumar may ka kole istakaa sacd bna cubaadata iya xanuunsadi radi allahu taala an saydulkhasrajiha iya xanuunsadi ansaari e shakwan xanuunsado a xanuunsadi sheegadi faataa rasuul lahi sala allahu alayhi wasalam ilahi rasulka sheegay sacd nsed yacud rasuulka albogdahu sacad bogdahu ma cabdiraman bin coof cabdiramaan bin coof macasheeye nkaseedi wa sacdin maa sacdin abi waqaas macashe nkaseedi wa cabdillahi bin mascuud asaati winay macashe soo egi radia allahu taala canhum iyo nkaseedi falama dakala markin galay huwa rasuulka aleyh ala sacd sacdan galay wajada huwa rasuulka heli ku sacdi heli fi kashiyatin miir dabool halka sugni kusoo miir daboolsanya ed jiridan hayt ya nseedi oo dadban kasaan dareendan lahay fakala nabin may kagolay agala amata geeriyoode maay dhimade kaalu xaadirinti hilki meeren laamaya ma dhiman ya rasuul allah ilahi rasuulkiisiyo fabaka rasuul lahi oy sala lahu alayhi wasalam falama ra alkawmu qoomki marki argeen bukaa anabiy nabagoy tintis marki argeen abako ooye kaala nabina may kagolay lahi alaa tasmacuna madheegasaana ideega ismacu oo kala kadegans alaa tasmacuna madheegasaana ideega ina allaha ilahi walasiisheeg hadaa ideega laa yucadib ina allaha taala ilahi laa yucadibuhu alama cadaaba bisababi damci lcayni ilintiya sababsha mangadaaba adoo kofko dhimidi daraadiye oo ilintahan bati ilaahay mangadaaba walaa bixusni lqalbi walaa walaa yucadibu ilahay maadaabayo bisababi xusni lqalbi galba murugdi sababshan mangadaaba walaakin yucadibu huwa ala cadaabay bi hada kan adaba ngadaabay waashaara nabiy nabug ishaar ilaa lisaan alsha ishaar o yarxamu naxariisa bisababi hada kan sababshe wala kukuliyada inka naxariisa madaban ka adaabay mutafakun alayh an abi malikin alashcari radialahu taala anhu قal abu malik may ka koray qala rasuul الlahi sala الlahu عalيه وasalam ilahi rasulki may ka koray annaaixatu tano naaixad e tangayliyaaso dhankadimidin gayliyaaso ida lam tatub hadin toobishen gabla mawtiha mawti naaya si gayli jirtay lamba dhimad gayli jirta si dhimashadi horti en toobishen tugaam wal oge aley biywm alqiyamati fi ywm alqiyama tugaamu tugaamu tugaamu yani walistaajiye ywma alqiyamati وalayha korshen haal sirbaalon kamisay min kadirani laamiye wadircun camburay min jarabin ude udinarade rawa muslim muslim ya hadis kuri وعan abi malik ashcariy radi allahu taala anhu qala abu malik may ka gol qala rasuul lahi sala الlahu alayه wasalam ilahi rasul jima gole anaaihatu tan kayliaso arta kadhimidi amaanaso kadhimidi amaanaso kayliaas ida lam tatub hiya naaihadaas hadin toobi sheegne qabla mawtiha mawti naaihati naaihadiyeede dimisidii hortien un toobi sheegna tuqaamu hiya yeedi istaajiye wala istaajiye wa yawma alqiyamati fi yawma alqiyama qiyama maalinteedi la surmiye وalayha iya kursen hal sirbaalun kamisay sirbaalun nawc min alkamis weliba yani min qadiraanin laamiyasha a laami naarid oo kamis oo kale dhan jisacmimaw yoonka jaro laa surmiye wa war yani oo karkariyaas don karkariya wa dircun wacalayha korshana dircun cambur bireed min jalabin ode cambur bireed o ode jirsi donga la dooriyey ode adaabe saasa lakeliye lilay saasa lang adaabe rawa muslim muslim ade dooriyey وعn asidin abi asidin taabiciy an imraatin imraado yakuri imraadaaso min almubaayicaati gibroogi rasuulka labalantana kumide qaalat iya imraadi meertay kana fi mama ladigi may haaday akada gobday alayna kurkaan rasuul lahi gobday sala lahu alay wasalam fi lmacrufi macrufiisha gobdi aladi macruufkaaso akada rasuul gobday alayna kurkaan gobdi alla nasiyan kaasine hu rasuulka fi fi lmacrufi kaasin kurkaan gobdi may kumid ah alla nafmisha ini dhaawacne wajan wijin dhaawacno wijidano yani o yani dhaawacno walaa nadcuwa n weerna waylan hilaab ya wayla ya wayli walaasangan walaa nashugan dhambal najay banaan dhambal walaa nan sura nfarjina shacranti nfarjin uboguntunati nfarjin aw abu daud abu daud waabis wuriye bisnaadin xasani bilaantena balankaasa rasulka nilgali وaan asidin asid bin abi asidin taabici may an imraatin bilamayto may kuri imraadaaso min almubaayacaati bilaanti rasulka labalantamen kumid kaal adiya imraadi mertay kaana saxaabiyu saxaabiyin hadihaat majhulnimadi walma dhibaas ama maylr jahaalad hadi masame kajar sooma dhibaas laakin hadii sanadka kajarto o dhibaaso kaalad imraadi mertaya kana may haaday fi imaam labigi bisa may haaday akada goboday alayna korkaana rasuul lahi sala lahu alayhi wasalam fi lmacrufi macruf kagobodi fi lmacrufi macruf isha kagobodi aladi macrufkaaso akada huwa rasuulka goboday alayna korkaan kagobodi an laa nacsiya naxnu nang asine bilaantena hu anabiy ka asine fi fi lmacrufi macruf ka asin balanka korkaana kagobodi yani may ba kumid aha alaa nanahay nakmisha ininanjarifine nangarifine ng helin alaa nakmisha nang helin yani wa kay wajan wijig hebel wijig manaha yani idionesaas faraglina sinang hebel walaa nadcuwa un untuugne waylan hilaag untugn ya wayli hilaagayo walaansan walaa nashuga naxnun bilaantenan dambalne jayban jeefan dambal jayblkamisan dambal walaa nansura an farjina shaarantig an farjin intaan hogogto kukaad baraartogin nweel taasa balang migalagaliya li rasulka sala allahu alay salam bilaantena balankaasa rasul nilgali rawa taaso balankiisa kulamaya rawa ma yuri adis abu daud bisnaadin xasanin وan abi musa radi alahu taala anhu ana rasuul الlahi sala الlahu alayه wasalam qaala rasuulka may ka goore ma min mayitin koodhimadaw ma jar yamutu geeriyoodo fayaqumu baakiyimkidi gumaw gumaw baakiyimkidi oya gumaw fayaqul kagola wa jabala wa sanada wa sayida wanaxwa dalika kagola ma jar ilaa wakila walan wakaalade bihi bilmayiti malakani lang wakaalade yalhamadani tutoomayaya hakada kunta adi sadahaytay sutoomildo markaasa l adi sadahay alhamzu alah allahzu maylera addafcu fero bijamcilyadi galanta kuslaska fer fisadriyabadkalafer kaasa lere an abi hurayra abi musa radi lahu taala an ana rasuul lahi sala lahu alayhi wasalam qaala rasuulka may ka goole ma min mayitin koo dhimadaw majar yamuutu huwa mayidka siga dhimadaw fayaqumu umaw reed baakihim baakil mayiti ki dadka baakihim baaki naasi dadka kidi ooyaw gumaw majar fayaqul lbaaki ki ooyay reerka goolaw lanki dhimidyang lay ma manahay waanagaylihay waa jabalaaw lanki buurtahayo waa sayidaw lanki siidkahayo o naxwa dalika kagoolaw naxwa dalika almadkuur madkuurkas kaate walilmida kagoolaw waa ra'saaw yani mayawahay lanki madaxgahayo waa sayidaah waa sanadaw lanki siidkahay luskadahay waa kaasaw lanki godkaa ilaangumo maayo walaalasugura ma jarwa ilaa hadii jaro wakila bi bilmayiti miidki oo taasda lang amaanay ye lang wakaalade malakaani miidki gabri gajar ye lama malag lang sheenay lang wakaalade wa yalhazani tutoomayaayan lamada malag hi mayidkiya tutoomayaayan firdawaayan mana tutoomayaayan tutoomayo kusade yani usini fasirdo ahaakada sadamya runtaad ahaatiyeli juk yalasiye hadis ah juk adin fira ladawa hadis sadaasal mana taasal kacadaabelilay mana wal hoosiyaayo oo korkaeegayo kalku mayla diidahay wala koskaas adadahay amaantaas managn ha amaantaas xaaramaylamaan kaas wadankaas korshilka keliyo rawa tirmidiy tirmidiy adiskriyo kala tirmid may kagoolay xadisun hada xadisun xadiskaas xasanoon xadiiska resli oo dhaylay alankan hadii su dardaaramay bacd almootka ini tolaha qaraaba la ogaado har ingooyoy hoobusari markaaso mantu wal cadaaba lilay ma i hoob ad shaganka lahayne kofko muslim isudhamidi haytay laakin dadka yole gagaylihaya oo ooyahayaan ad malkan cadaaba li markaas adi langmayba ficil ada samaysim e ilahay ficil adan samayne wala adan dardaarma kin gobda laakin tan hadi wal cadaabay lilay lankin dardaarimiyo misl lang gaal e mana aisha tiraasi mana hadid kale aisha wariyaase jire hadid hadu muktasare waa kitaaba wingal kale yani waa firaasi tan yeede yani waa ka lanko yahuud waa rasuulka saasan ari sala allahu alayhi wasalam lanko yahuud ma rasuulka may marin kabrigo korshay dadka oo amaanayaano gaylihaan ooyaana mari yoolan sakagaylihan rasulka sala la ala sal rasul gabraalka cadaabahay kan usuga yahuudaha yaana lanka usuga yahuudaha kalkun lanka gaalka e kan oosada lilay dadkayn korka amaanaya isuna hoosa ka cadaaba maayo lanka muslimka e hoob usun dardaarn malan cadaaba lay laakin hoob dardaarin isun ha tajarmaka an abi hurayrata radi taala anhu qaala abi hurayra may golay qaala rasuul lahi alayhi wasalam ilahay rasulka may golay isnaani lam walha fi naasi dadka dhaxdiyo huma isnayn kasay bihim bisababihim sabab naas kufrun gaalnimo kaaday adacnu duro fi nasab ladurwa waniyaaxatu amaano cala lmayit min korshayn amaano lakageyliya lamadaas oy yani jahiliya lakushaaniyo mana qaala rasuul lahi sala allahu alayhi wasalam ilahi rasuulkime gole isnaani lamwalha isneenkaasoo fi nnaasi dadka dhexdiyo haadeen huma isneenkaasoy kufrun kal kufri gaalnimo oo kaliya ka haadeen bihim binaas dadka gobadiyo dadka gobadiyo gaalnimo oo kale mana ma yani adacnu duro fi nasab ladur ay gaalnabo gaalowta oo kale waa dambiga dambigu mana adacnu dulaw fi nasab ladur oo lanka nasab shay oo sugnaaday i yani yani daahirkan axkaamta ka sugnaaday hiblow hiblow leeri adin walkai sheegato kolkada duraas may lamid ata gaalnimo oo kale lamid ato yani tankal mayb wanayaxatu gayliya alalmayit miidimidi korshay la amaanayo laka gayliya wa kada wa kada likurawyan yana gaalnimo oo kale lamid ata rasul lamadiaba dambi wingbinawa hawa muslim o muslim iya wacdeska na bab nahyi an ityan kuhani alahu alam